alxamdu lilaah رب اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed waxaynu ku soo jirnay kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati اlqur'aan fasalka aynu hadda ka qaadayno wuxuu ku saabsan yahay sujuud tilaawa faslun fii sujuudi اtilaawa qur'aanka waxaa ku sugan sujuudo mawaadicda qaarkood sujuud la amraayo marka sujuudda waxaa la yidhaha sujuud tilaawa la yidhahdaa faslun fii sujuudi اtilaawa wa huwa mima yata'akadu alictinaa'u bihi wuxuu ka mid yahay sujuudu tilaabuhu waxyaalaha ay adag tahay ilaalinta la ilaalinaya waa mu'akad faqad ajmaca alculamaa'u cala alamri bisujuudi tilaawa culammadu waa isku waafaqeen amarka la amraayo sujuudu tilaawaha waa isku waafaqeen waاkhtalafuu fii annahu amru istixbaabin am iijaab waxayse isku khilaafeen culammadu oo ay ku kala qaybsameen amarka sujuudu tilaawaha la amrayaa ma amar la sunnaynayaa oo istixbaab ah ise waa amar la waajibinayo amru iijaab ah ilaa awaamirtu waxay u qaybsantaa amru iijaab wa amru istixbaab faqaala aljamaahiiru laysa biwaajib culammada badankoodu waxay yidhaahdeen sujuudu tilaawuhu waajib ma aha bal huwa mustaxabbun waa mid la sunneeyo la jeclaystay sharcan baa loo jeclaystay in lala yimaado whada qwl cumara bn اlkhaaabi wbni cabaasi wasalmaan alfarisiyi wacimraana bni اlxusayni jamaaco saxaabada ka mida sidaa laga soo wariyey waa qowlkii cumar ibnu khaaab iyo qowlkii ibnu cabaas iyo qowlkii salmaan alfarisi iyo cimraan ibnu xusayn siduu markaa isaguna yidhi weeye afar saxaabiyuu noo sheegay afartaas saxaabiba waxay qabeen sujuudu tilaawuhu inaanu waajib ahayn ee sunno yahay wmaliki wlawsaaciyi washaaficiyi waaxmeda waisxaaqa waabi hawrin wa daawuuda wahayrihim a'immadii ka dambaysay saxaabadana ee in badanoo ka mida ah ku tagtay imaam maalik baa sidaa qaba saaxibuulmadhab maalik ibnu anas awsaaci ayaa qaba imaam maalik iyabuu markaa la yacni markaa aqraan la ahaa saaxiibu madhab baanu ahaan jirin laakiin madhabtiisi markii dambe waa inqiraaday shaafici baa sidaa qaba imaam axmed baa qaba marka imaam maalik iyo imaam awsaaci iyo imaam shaafici iyo imaam axmed iyo aimo kaleo iyaguna markaa sidaa la qabaana waa jiraan waa isxaaqa sida isxaaq ibnu rahwey wa abi sawr iyo abi sawr wa daawuuda iyo daawuud wa gayrihim iyo kayrkooda culammada ka mida ah radia allaahu canhum wa qaala abu xaniifata radia allaahu canhu abu xaniifa isagu wuxuu yidhi huwa waajibun sujuudu tilaawuhu waa waajib waxtaja biqowli illaahi tacaala famaa lahum laa yu'minuun famaa lahum maxaa u sugnaaday ayu shayin habata lahum laa yu'minuuna xaalaynay rumaynayn maxaa u sugnaaday waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun marka lagu akhriyo korkooda qur'aankana laa yasjuduuna ma sujuudayaan bimacnaa xaalkay caynkaa yihiin maxaa u sugnaaday marka wuxuu ka qaatay labadan aayadood ee qur'aanka ah maadaama lagu canaantay inayna sujuudayn marka qur'aanka lagu akhriyo nooc damiya ama dhaleecayn oo lagu dhaleecaynaya laga qaadanaya waajib laga tegay ama xaaraan lala yimi baa cid lagu dhaleeceeya sharcan markaa sujuudu tilaawihi inuu waajib yahaa laga deliishanayaa buuli waxtaja aljumhuuru bima saxa can cumara bni alkhaaabi radia allaahu canh jumhuurka culammadu waxay deliishadeen oo xujaysteen ka ka asaxay cumar bnu khaaab radia allaahu canh أنه qara'a yowma aljumucati cala almimbari suurata annaxli inuu cumar بن khadaab radia allaahu canhu ardaah oo mimbarka jumcada ka akhriyey suuradda suurata annaxli ayuu ka akhriyey mimbarka yacni wax ka mid a xataa idaa jaaa asajda ilaa mawdica sujuudda uu yimi oo soo gaadhay nasala waa soo degay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ardaah fasajada wa sajada waa sujuuday sujuudu tilaawa dadkiina waa la sujuudeen xataa idaa kaanat iljumucatu alqaabila ilaa ay ka imanaysay jumcadii ee soo qaabilsanayd bimacnaa dambe jumcadii dambe ayaa daba timi qara'a bihaa siduu tiib hore ugu akhriyey ayuu tanna ugu akhriyey tii hore siduu ugu akhriyey ayuu tanna ugu akhriyey xataa idaa jaaa asajda ilaa mawdica sujuudda uu yimi qaala yaa ayuha annaas markaa ma sujuudin jumcadaa dambe dadkiibuu la hadlo wuxuuhi yaa ayuha nnaasu dadow inamaa namuru bisujuudi inamaa namuru bisujuud sujuudda waa soo maraynaa faman sajada faqad asaab kii sujuuda waa asiibay bimacnaa sunnadii buu asiibayo sida wanaagsan waman lam yasjud falaa isma calay kaan sujuudina dembi kuma qabo oo dembi ma saara walam yasjud cumaru radia allaahu canh cumar ma sujuudin maalinta jumcada labaad ma sujuudin rawahu albukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey wa hada alficlu walqowlu min cumara radia allaahu canhu fii hada almajmaci ficilkaa uu sidaa sameeyey oo sujuudda ka tegey jumcadii dambe iyo hadalkaas min cumara xaalay labaduba cumar ka ahaadeen oo xagga cumar ka yimaadeen oo ka dhaceen radia allaahu canhu fii hada almajmaci kulankaa gudihiisana kaga dhaceen daliilun daahirun waa daliil muuqda oo ku muuqdo ku tusinaya in sujuudu tilaawuhu aynay waajib ahayn wa ama aljawaabu can ilaayati alatii ixtaja biha abuu xaniifata radia allaahu canh jawaabta laga jawaabayo aayadda miya aayaddaasoo u xujaysta oo deliishaday abuu xaniife radia allaahu canhu fa daahirun waa muuqataa jawaabtu waa jawaab daahira lianna almuraada damuhum calaa tarki sujuudi takdiiban sababtu waxay ahaatay waxaa looga jeedaa waxay tahay aayadahan waxaa looga jeedaa in lagu dhaleecaynayo sujuudda inay ka tagaan beenin daraaddeed ay beeninayaan uga tagaan sida looga tagaa kala duwan ma takdiiban baa looga tegay mise takdiiban loogama tegin marka takdiiban marka looga tegaaya ayaa la dhaleecaynayaa nimankanna iyagoo mukadibiin ah bay mushrikiinta ama gaaladu ka tegayeen sujuudda kamaa qaala allahu tacaala bacda siduu allaaba ku yidhi aayadda ka dambaysa bal iladiina kafaruu yukadibuun kuwii markaa gaaloobay way beeninayaan wa habata fi saxiixayni can zayd bni haabitin radia allaahu canh wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday labada saxiix bukhaari iyo muslim can zayd ibni haabitin radia allaahu canh iyagoo ka soo wariyey zayd ibnu haabit saxaabiga la yidhaahdo annahu qara'a cala anabiyi sala allahu alayh wasalam inuu ku akhriyey nebiga sala allahu calayh wasalam waannajmi suuradda wannajmi ayuu ku akhriyey falam yasjud ma sujuudin nebigu sala allahu calayh wasalam wa habata fi saxiixayni waxaa kaloo ku sugnaaday labada saxiix bukhaari iyo muslim annahu sala allahu calayh wasalama sajada fii wannajmi in nebigu sala allahu alayh wasalam ku sujuuday suuradda wannajmi oo wannajmi intuu akhriyey markuu dhammeeyey inuu sujuudayna xadiis kalena waa ku sugnaado saxiixaynka ku sugan fa dalla calaa annahu laysa biwaajibin wuxuu ku tusinayaa daliilkaas inaanu waajib ahayn mas'alada uu sheekhu ka hadlayaa si fiican buu u balballaariyey sheekhuna uga hadlay ugu horrayn sujuudda la yidhaha sujuudu tilaawa waa mashruuc mashruucu wuxuu noqon karaa waajib waxaanu noqon karaa sunne waana mu'akad muakadku wuxuu noqon karaa sunno mu'akada ah wuxuuna noqon karaa waajib marka waa mashruuc waana mu'akad waa shay la sharciyeeyey lana adkeeyey waa la amray amarkaasi ma amar waajibinaba mise waa amar sunnayn ah ahlucilmigu taa waa isku khilaafeen culammada badankoodu waxay ku tageen inaanay waajib ahay sujuudu tilaawa ay tahay sunne mustaxab oo mu'akada ay tahay saasaa jamaahiirta culammadu ku tagtay ciddii sidaa ku tagtay qabtay cid ka midana waa inoo sheegay xaggii saxaabada afar saxaabi buu ka sheegay a'immadii dambena waxa uu ka sheegay a'immatulmadaahib saddex markaa imaam oo afartii ay imaam ee madaahibta almadaahib alarbaca a'imada u ahaa saddex ka mida ayuu inoo sheegay oo maalik iyo shaafici iyo axmed a'immo kaleo iyagu ama markaa la asaaga ahaayoo la sinnaa amaba ku dhadhowaana waa sheegay awsaaciya ay ka mid yihiin isxaaq iyo abu thawr iyo daawuud ay ka mid yihiin daawuud waa madhabu daahiri yacni imaamkeeda ama shiikheeda weeye a'immada dhammaan waxay qabeen sujuudu tilaawa inaanay waajib ahayne sunno tahay bay qabeen abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey inay waajib tahay wuxuu hormariyey istidlaalka abu xaniifa daliishaduu hormariyey koobnaanta uu kooban yahay daraaddeed oo adillo badan mawduuca aanu u keenin ashyaada marka wax la hormarinaayo mar waxaa loo hormariyaa likhifati mar waxaa loo hormariyaa lirujxaani yacni waxa weye asbaabo kala duwan baa loo hormariyaa sabab waaxida ma aha marka waxaa hadda loo hormariyey in hadalka ku saabsani kooban yahay oo adilada uu deliishanaya ay kooban tahay oo wuxuu deliishaday labadan aayadood famaa lahum laa yu'minuun wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun wejiguu ka deliishanayaana waxay tahay dhaleecaynta lagu dhaleeceeyey sujuud la'aanta waxaa laga qaadanayaa in la sujuudaa sujuudu tilaawa inay tahay mid waajiba jamaahiiru ahlicilmi waxay deliishanayaan adila mutacadida waxay deliishanayaan axaadiis nebi sala allahu alayhi wasalam waa deliishanayaan sida xadiiska saxiixaynka min xadiisi zayd ibni saabit inuu zayd ibnu saabit ku akhriyey nebiga sala allahu alayh wasalam suuradda wannajmi dabeedna nebigu aanu sujuudin wejiga laga daliishanayaana waxay tahay hadday waajib ahaan lahayd waa sujuudi lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam culamada qaarkood waxay dooneen inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan waxaa dhici karta asbaab nebigu inuu u sujuudi waayo xaaladdaas waa midda koowaadee waxaa dhici karta in zayd ibnu thaabit aanu sujuudin oo sujuudda sayd ibnu thaabit aanu sujuudin daraaddeed nebiguna u sujuudi waaye waayo ruuxa mustamicee qur'aanka dhegaysanaya qaari'a qur'aanka akhrinaya markuu sujuudo ayuu tabacan isaguna u sujuudaya raacaya laakiin qaarigii akhrinayay haddaanu sujuudin dee kii dhegaysanaya iska sujuudi maayo ya iska sujuudi maayo taa waxaa lagaga jawaabay haddii waajib ay ahaan lahayd nebigu sala allahu alayh wasalam uma taqriiriyeenoo uma sugeen zayd inuu sujuudi waayo uma daayeen ee waa ku inkiri lahaayoo wuxuu odhan lahaa waa inaad sujuuddaa ila nebigu sala allahu alayh wasalam shaygii hortiisa lagu sameeyo amaba uu ogaaday haddii shaygaasi uu yahay shay munkar oo shareecada khilaafsan nebigu waa inkirayaa oo waa diidayaa kama aamusayo shaygu ka aamusaa waa shay bannaan qaacidaduna waxay tahay taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ka dibdhigo wakhtigay ummaddu u baahan tahay inuu ka dibdhigo marka u caddayn waayaa taakhiirkaasi ma bannaana ijmac baanu ku bannaanayn waxay ka qaateen culammada qaarkood xadiidkan zayd inaan suuratu najmi wax sujuudi ku sugnayn amaba waxay ka qaateen qaarkoodna macno ka caamsanoo annahu laysa fi lmufasali sajdah subca mufasalka la yidhaahdo xisbulmufasal waa subce inaan wax sujuudi ku sugnayn yacnii min qaaf ama min xujuraat laga soo bilaabo ilaa birabbinaas laga gaadhayo culammada qaar baa qabta wax sujuudu tilaawiya kuma jirto oo saddexda mawdic suurat alcalaq ama iqra' iyo suuratu alinshiqaaq iyo suuratu wannajm midnaba lama sujuudayo culamada qaar baa qabtaa mufasalka sujuudi kuma sugnaa bacdina waa soo khasiseenoo waxay yidhaahdeen maya khusuuska suuradda wannajmi ayaan sujuudu tilaawa ku sugnayn ee mufasalka mawdicyo kale waa ku suganta labada qowlba waa qalad oo sax maaha inaan mufasalka sujuudi ku sugnayn waxaa ka hor imanaya xadiiskan kale ee ku xiga iyo xadiiska kale ee ku saabsan inshiqaaq labaduba waa ka hor imanaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa sujuuday xadiis saxiixana loo hayaa inuu suuratulinshiqaaq intuu akhriyey in nebigu sala allahu alayh wasalam sujuuday xadiiskan kale saxiixaynkuna waa caddaynaya suuratu najmi intuu nebigu akhriyu sujuuday saas aawoodee qowlka odhanaaya mufasalka sujuudu tilaawa kuma sugnaa ama suuradda wanajmi sujuudu tilaawa kuma sugnaa waa qowl daliilka khilaafsan oo khalada weeye marka xadiiskan kale wuxuu caddaynayaa sujuud inay ku sugan tahay laakiin sujuuddaasi mustaxab tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam mar inuu akhriyey suuratu wannajmi oo uu sujuuday mar kalena lagu akhriyey oo aanu sujuudin saxaabigii sujuudi waayeena aanu ku inkirin waxay caddaynaysaa samaynta uu sameeyey inay mashruuc tahay tegista uu ka tegayna inaynay waajib ahayn bay caddaynaysaa kaasi waa deliil deliilka labaad ee laga deliishanayaa waxay tahay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wa ardaah maalin jumco isagoo khudbadaynaya wakhtigii imaaradiisa ama khilaafadiisa ayuu sujuudda mawdica sujuudu tilaawuu kaga sugan tahay suuradda wannaxli ayuu akhriyey mimbarkii intuu ka soo deguu dhulka ku sujuuday dadkiina waa la sujuudeen jumcadii kale ee ka dambaysay ayuu sidii oo kale u akhriyey aayaddii suuradda wanaxli ku jirtay ee mawdiceeda sujuudu tilaawuha ay ahayd markaasuu dabeedna wuxuu arkay dadkiioo sujuud u diyaar garoobaya markaasuu cumar wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaas innamaa namuru bisujuudi faman sajada faqad asaab waman lam yasjud falaa isma calayh dadow annagu sujuudda waa maraynaa kii sujuudaana waa asiibay sunnadu siday ahayd kii aan sujuudinna dembi kuma qabo cumarna ma sujuudina waa ka socda waxaa laga daliishanayaa cumar macsuum ma waa qaldami karaa laakiin ficilka iyo hadalkaa uu yidhi hadduu qalad ahaan lahaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa buuxdaye waa lagu inkiri lahaa lama soo naqlin wax inkaaroo saxaabadii ku inkirta meel mahwiya oo salaaddii jumco la ysugu yimi masjidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam baynay ahayd dadkuna la garanaayo siday ugu soo dadaalayeen maadaama masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam masjid la fadlii aanu madiine ku sugnayn cidda khudbadaynaysaana uu yahay ciddii arlada korkeeda ciddii ku sugnayd ugu khayrka badnayd markaas oo cumar markaa cid ka khayr badnayd ama la khayri kuma jirin oo arlada korkeeda markaa ma joogin waayo nebigii waa la oofsaday abuubakarna waa la oofsaday xalkan uu khudbadaynaa marka maadaama saxaabadii ay aada u joogeen oo masjidku markaa u buuxay oo hadalka uu calan u yidhi oo aan lagu inkirin waxaa laga qaadanayaa hadalkaa uu sheegay inaanu qalad ahayne sax yahay waxay ka mid tahay masaa'ishay culamada qaarkood ka dhigaan ijmaaca oo shaygu hadduu si calana u dhaco khaasatan saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam oo cid inkirtay aan la soo naqlin laa fi lmajlisi walaa bacdahu waxay culammada qaarkood yidhaahdaan fa saara ijmaacan waxaabay noqotay masaladu ijmaac layskuba waafaqsanya marka taana waxaa laga deliishanayaa inaan sujuuddu waajib ahayn aahaar kale oo ay soo qaataan culammadu ay u deliishadaanna waa jiraan laakiin intaasaan ugu filan saas aawadeed qowlka saxiixi waa qowlkaa jamaahiirtu ugu tageen faslun fii bayaani cadadi asajadaati wa maxalliha wuxuu fasal u yahay cadadka sujuudaha iyo meelaheeda caddaynta la caddaynaayo fasal u yahay amaa cadaduha tirooyinka sujuudaha sujuudu tilaawahe qur'aanka ku sugan miya faalmukhtaaru aladii qaalahu ashaaficiyu waljamaahiiru ka la doortay ee shaaficiya culammada badankooduba ay yidhaahdeen annahaa arbaca casharata sajda waa inay tahay afar iyo toban sujuudood ay tahay sajdatun fi alacraafi waalracdi waalnaxli wasubxaana wa maryama wa fi lxaji sajdatan sujuudi waxay ku sugan tahay suuratulacraaf waa nihaayadeeda ama dhammaadkeeda mowdicyada isagaa kuu sheegi doona oo wa maxalluhaa wa amaa maxalluhaa buu ka odhan doonaa sujuudi waxay ku sugan tahay acraaf bay ku sugan tahay midna waxay ku sugan tahay racdi suuraturacdi midna waxay ku sugan tahay wannaxli mid afraad waxay ku sugan tahay wa subxaana iyo subxaan mid shanaad waxay ku sugan tahay wa maryama maryama wa fi lxaji sajdataan xajna waxaa ku sugan laba sujuudood waa lix iyo toddobay noqonayaan wa fi lfurqaani suuratu lfurqaanna sujuud baa ku sugan sideed bay noqonaysaa ku noqonaysaa wanamli suuradda wanamlina sujuud baa ku sugan sagaal bay ku noqonaysaa wa aliflaamiim tanziil yacni aliflaamiim tanziil suuratu aliflaamiim assajda waxaa ku sugan sujuud waxay ku noqonaysaa toban wa xamiim assajda xaamiim asajdana waxay ku noqonaysaa koob iyo toban xaamiim asajda waxaa loo jeedaa fusilat aliflaamiim asajda iyo xaamiim asajda kala duwan aliflaamiim asajda waxaa la odhanayaa waa suuradda marka asajda aynu naqaano waata uu hadda ka yidhi aliflaamiim tanziil xamiim asajdana waa fusilat fusilat waxaa weya koob iyo toban wanajmi waxay ahayd labiyo toban waida asamaau inshaqat suurat linshiqaaqna waa saddex iyo toban suuratu inshiqaaqna sujuudda ku sugani waa tii saddexiyo tobnaad wa iqra' bismi rabbik waa tii afariyo tobnaad yacni mufasalka saddex baa ku sugan wanajmi iyo inshiqaaq iyo iqra' saddexdaasaa ku sugan marka jamaahirta culammadu waxay afar iyo tobankaa sujuudood baa ku sugan qur qur'aanka wa amaa sajdatu saad suuradda saad sujuudda ku sugan miyaa fa mustaxabbatun waa la jeclaystay walaysat min cazaa'imi asujuud sujuudaha kuwooda la adkeeye ad adag kama mid aha yacnii in la sujuudaa lafteedu waa mashruuc waa mid mashruucoo mustaxab ah laakiin sida kuwa kale sunnanimadoodu u adag yahay iyada sunnanimadeedu uma adka ee waa duuna daalik ay muta'akidaati cazaa'im asujuud waxaynu u jeednaa yacni sujuudaha kuwooda muta'akidka ah ayaynu uga jeednaa habta fii صaxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia الله canhuma qaal waxaa ku sugnaaday saxiix albukhaari isagoo ibnu cabbaas ka soo warinaaya qaala inuu idhi saad laysat min cazaa'imi الsujuud suuradda saad sujuudda ku sugani waxay ka dhigan tahay sajdatu saad laysat min cazaa'imi الsujuud min baabi xadfi اlmudaaf suuradda saad sujuudda ku sugani kama mid aha sujuudihii ad adkaa kama mid aha ee la adkeeyey waqad ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalama yasjudu fiiha wuxuu cabdullaahi bnu cabbaas yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam xaaluu sujuuda ayaan arkay yacni fiiha saad gudaheeda haadaa madhabu shaaficiyi waman qaala milah kaasi waa madhabkii shaafici iyo madhabka ciddii tidhi hadalkiisa hadal la mid ah madhabkoodii weeye wa qaala abu xaniifata abu xaniifa wuxuu yidhi hiya arbaca casharata sajdatan ayda abu xaniifana wuxuu yidhi waa afar iyo toban sujuudood sujuudu tilaawuhu aydan cadadkaa sheegistiisa noqoshaynu ku noqonaya aydan wuxuu yidhi cadadka afar iyo tobanka hore loo sheegay walow sida afar iyo tobanka loo fasiraayo xagga tafsiilka ha kala duwanaadaan oo nowcan maa saynu arki doonno farqi ha u dhexeeyo laakiin tiradu maadaamay isku mid tahay oo afar iyo toban iyo afar iyo toban tahay baa aydan loo yidhi walaakin asqada ahaaniyata min alxaji wa asbata sajdata saad abuu xaniifa wuxuu riday oo tirada ka saaray sujuudda labaadoo suuratuxaj ka mid ah sujuudda dambe ta hore maaha ee ta aakhirka ku sugan taasuu markaa ridayoo sujuudu tilaawa inay ku sugantuu ka riday oo ka saaray oo wuxuu hi yada sujuudu kuma sugnaa wa asbata sajdata saad waana sugoo sujuudda markaas saadna waa sugan oo wuxuu ka dhigay sujuudu tilaawihii sugnaa inay ka mid tahay tasaad wa jacalahaa min alcazaa'im sujuuddaa saad wuxuu ka dhigay oo ka yeelay abu xaniife inay cazaa'imta ka mid tahay bimacnaa sujuudaha mu'akadka ah inay ka mid tahay wa can axmeda riwaayataan imaam axmed waxaa laga soo weriye oo laga soo naqliyey laba riwaayo waxaa xaggiisa ka ahaaday imaam axmed laba riwaayo ixdaahumaa kamaa qaala shaaficiyu labada riwaayo midkood waxay tahay sida shaafici yidhi bay la mid tahay waathaaniyatu riwaayada labaadna khamsa casharata sajda waa shan iyo toban sujuudood ayuu ku tegey imaam axmed riwaayada kale zaada saad sujuudda saad ku sugan buu kordhiyey oo afar iyo tobankii ku sii daray wa huwa qowlu abilcabaas ibni surayjir waana sida marka abulcabaas ibnu surayj waa sida qowlkiisu yahay in sujuudu tilaawuhu shan iyo toban sujuudood yihiin waa abi isxaaq almarwasiy iyo abi isxaaq almarwasi sida markaa qowlkiisu yahay weey oo min asxaabi shaaficiyi radia allaahu canhum asxaabi shaafici ka mid a labada shiikhba waxay ka mid yihiin asxaabta shaaficiyada asxaabu wujuuha bay ka mid yihiin culammada shaaficiyada bacdi ka mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa asxaabu wujuuh wejiyay u saaxiib yihiin oo khilaafkooda waxaa la ictibaariyaa wejhun fi lmadhab weji madhabta ku sugan baa laga soo qaadaa la ictibaariyaa labadan mid walba abulcabaas ibnu surayj surayji abi isxaaq almarwasi asxaabu wujuuhi weeyaanoo wejhun fi lmadhab baa khilaafkooda la ictibaarinaya loo aqoonsanaya weliba abulcabaas ibnu surayj waxay yidhaahdaan waa mujadidu alqarni athaalis waa qarniga saddexaad mujadidkiisii weeyaan bay yidhaahdaan saddex boqol iyo wax yar markay ahayd ayuu dhintay wa can maalikin riwaayataan maalikna waxaa xaggiisa ka ahaaday laba riwaayo masalada sujuudu tilaawaha cadadkooda ku saabsan ixdaahumaa kashaaficiyi midkood wuxuu yahay waa sida shaafici oo kale oo afar iyo toban sujuudood inay sujuuduhu yihiin weeye sujuudaha marka cazaa'imtae mu'akadka ahi inay afar iyo toban yihiin tasaadna inayna cazaa'imta ka mid ahayn laakiin mashruuc tahay qowlka mashhuurkaee shaafici waa kaas waana qowlkiisii jadiidka ahaa wa ashharuhumaa labada riwaaye maalig tacaannimada badani ixdaa casharata waa in sujuudu tilaawuhu ay yihiin koob iyo toban ay yihiin weeye yacnii riwaayada mashhuurka ah ee imaam maalik uu ku tegey cadadka sujuudu tilaawuhu waa inay yihiin koob iyo toban asqata ahaaniyata fi lxaji wannajmi wuxuu riday sujuudda labaad oo suuratulxaj ku sugan waa ta dambaa loo jeedaa wannajmi iyo suuradda wannajmi aakhirkeeda sujuudda ku sugan ayuu riday oo yidhi iyagu sujuudu tilaawo ma leh wa ida asamaau inshaqat suuratu linshiqaaq sujuudda ku suganna waa riday oo wuxuu ihi mawdicaasina sujuudu tilaawo ma leh wa iqra iqra'na wuu ariday oo wuxuu yidhi maalik sujuudu tilaawe iqra'na ma leh bimacnaa mufasalku wax sujuudu tilaawoa ma leh labada sujuudood ee xaj ku jirana ta dambe ka reeb afar marka laga saaro waxaa soo hadhaya koob iyo toban saad markaa waxay ku jirtaa agtiisa cazaa'imta riwaayada mashhuurkaa marka lagu tago wa huwa qowlun qadiimun lishaaficiyi waa qowl qadiima oo shaafici u sugnaaday taas nadar baa ku sugan sida muxaqiqiinta qaarkoodba ay baraarujinayaan oo riwaayadan kale ee maalik ee mashhuurka ah iyo qowlka qadiimkaee shaafici xagga tirada waa iskaga mid oo waa koob iyo toban bay mid walba sheegaysaa laakiin xagga suuradaha loo tiirinayo sujuudahaas ee lagu sugaayo waa ku kala duwan yihiin waayo qowlka qadiimkaee shaafici suuratu saad kama dhigaayo casaa'imta inay ka mid tahay ee xaj buu labadeedaba sugayaa marka inta kale waa iskaga mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin saad iyo yacni sujuudda dambe ee markaa xaj ku sugan labadaasaa ay ku kala duwan yihiin oo maalikna tasaad ayuu sugayaa oo koob iyo toban kaga dhiganayaa saddexda mufasalku ka saaraya iyo ta dambe ee xaj shaaficina qadiimkiisu wuxuu ka saarayaa saddexda mufasalkee dambe iyo sujuudda saad afartaasuu ka saaraya laakiin qowlka qadiimkaee shaafici ha u qaadan madhaba hadda sugan inay tahay oo loo nisbaynaayo ee wuxuu ka dhigan yahay kalmarjuuci canhu waa sidii wax laga noqday ayuu ka dhigan yahay oo caalimku hadduu laba qowl leeyahay qowl qadiima iyo qowl jadiid ah ahlucilmigu waxay yidhaahdaan qowlka jadiidkee cusub baa u qowl ah wa qowlu man canhu ruwii qowlaani mu'akharun id yatacaaqabaani saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya alfiyadiisa yacnii ciddii laba qowl laga soo wariyey qowlkiisa dambaa u qowl ah marba hadday kala dembeeyeen kaa dambea madhab u noqonaya kaa dambe ayaa madhab u noqonaya saas aawadeed waxaa laga soo naqliyey shaafici inuu yidhi cidda qadiimka i nisbaysaa xalaal igagama sugnaa yacni ma cafin ya marka waxaa weeye qowlka qadiimku waa kalmarjuuci canhu madhabkii markaa loo nisbaynayay shiikha ma aha ee jadiidka ayaa markaa madhabkiisii ah hadduu masalada laba qowl ka yeesho qowlka jadiidka yani u madhaba haddii qowlkaa qadiimkaa mooye qowl kaleo ka dambeeyey aan laga haynin isagiunbaa u noqonaya asal inuu yahay yani u noqonaya walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan waayo rujuucu markaa ma sugnaa laakiin hadduu qowl khilaafsanoo ka dambeeyey leeyahay ka ka dambeeyey ayaa madhab u noqonaya oo loo nisbaynaya saas yadaa weeye ama masaa'isha ay shaaficiyadu yidhaahdaan yacni qadiimka intaasoo mas'alaa la arjaxaa waa ijtihaad iyagu ay la yimaadeen dhowr iyo toban mas'alay sheegeen oo ay yidhaahdaan qadiimku waa ka arjaxsan yahay jadiidka tarjiixaasi asxaabu wujuuhiba arjaxay oo ijtihaadkooda iyagu ku arjaxay wa ilaa shaaficida waa ka noqda marka asxaabu wujuuhina waa ijtihaadi karaan saas aawadeed yacni ma aha in qadiimkii la yska cuskanayo maaha wasaxiixu maa qadamnaah qowlka saxiixu wuxuu yahay waa kaynu hormarinay waa qowlkaa ku saabsan afar iyo tobanka sujuudood buu u jeedaa ee casaa'imta ah iyo saadan casiime ahayn oo mu'akad ahayn walaxaadiisu asaxiixatu tadullu calay axaadiista saxiixina waa ku tusinaysaa calaa kulli xaal cadadka sujuudaha nowcan maa khilaaf baa ku jira ahlucilmigu aad bay isugu khilaafeen sida mashhuurka caanka ah sujuudaha ugu badan waa shan iyo toban allahuma ilaa qowl shaada in la eego mooyaane culamada qaarkoodna ijmaac baabay soo rareen oo waxay yidhaahdeen waxay ku ijmaaceen culammadu shan iyo toban sujuudood wax ka badin inaan qur'aanka ku sugnayn waxaan filayaa ibnu xasmi laftiisu ijmaaca inuu sheegi jiray maraatibulijmac laakiin waxaa jira waxa weye qowl yacni shaadoo saa khilaafsan baa jira oo nawcan maa khilaaf sheegaya xaafid ibnu xajarna waa ku sheegaya fatxulbaariga markuu sujuudu tilaawaha ka hadlaayo oo wuxuu odhanayaa bacdibaa waxay yidhaahdeen aayad kastoo ay ku sugan tahay amar sujuud la amrayo ama sana la ammaanayo sujuud la ammaanayo iyo waxyaalaha la midka ah bacdibaa waxay yidhaahdeen waa mawdic sujuudeed ibnu xajar markaa wuxuu yidhi sidaa marka lagu socdo mawdic kastoo sujuud la amro qur'aanka ku sugan ama sujuud la sujuuday la ammaanayo oo qur'aanka ku sugan waa mawdic sujuudeed haddii la yidhaahdo mawaadic fara badan baa noqonaaya mawaadicu lisujuud waana sida uu ishaaraayo ibnu khashaab shiikha la yidhaahdaa alghaasdiisa iyo halxidhaalayaashiisa tuu tilmaamaya weeyi sidaa yara kooban buu u tilmaamaya ibnu khashaab wuxuu ahaa sheekh marka waxaa weeye naxwi ah oo yani naxwaha iyo luqada iyo yani markaa aad markaa ugu horreeyey culumta kalena mushaarako fiican ku lahaa marka waxaa jira qasiido dheeroo halxidhaalo ah oo funuunta kala duwan ku saabsan oo uu leeyahay ninkii wax garanaya u ka jawaab ya qasiidada alghaazda ah ee halxidhaalayaasha ahi way xidhantoon lama furin waana layaab waxyaalaha u sheegayo waa qasiido fanni gaara kuma saabsana marba fanni buu gelayaa waa xagga culuumulqur'aanka waa xagga carabiyada waa xagga qiraa'aadka yacni marba fanni buu u kacayaa oo odhanaya haddaad wax ka taqaano bal sheeg markaa taas halxidhaalayaashii wuxuu ku soo daray waman qaala fi lqur'aani cishruuna sajdatan wa sittun wa yarwi daaka can man taqaddama yacnii halxidhaalayaashiisa uu sheegaayo oo uu leeyahay ciddaa sheega cidda saa tidhi cidda saa tidhi wuxuu ku soo daray waman qaala fi lqur'aani cishruuna sajdatan wa sittun wa yarwii daaka can man taqaddama markaa wuxuu gaadhsiiyeyba lix iyo labaatan buu gaadhsiiyey calaa kulli xaal waa iska qowl shaad ah qowl saa u muctabara ma aha qowlka caynkaas cidda ku tagtay waana kaa ibnu xajar tilmaamaayo oo uu leeyahay culammada qaarkood baa yidhi meel kastoo sujuud lagu amray amaba cidda sujuudday la ammaanay mawdic sujuudeed bay noqonaysa waxay ka dhigeenma masaladii qiyaasi asalkuna waxay tahay sujuudu tilaawuhu naqlay u baahan tahay maaha wax markaa ijtihaad oo qiyaas layskala imanayo oo layska qiyaasanayo ee waa arin u baahan naqli iyo riwaayo u baahan insaan la soo wariyey oo la soo naqliyey marka alkhaasta uu sheegayo su-aasha noocaasaa ka mid a alqaadiisa ibnu taymiya waa arka dabeedna wuxu mashquul baan ahaye oo hadda fursad uma hayiyo waan ka jawaabi lahaa ha yeeshe maca alasaf sheikhu kama jawaabin cid kaloo furtayna hadda lama oga waxyaala la yaab lehina waa ku jiraan almuhim qowlkaa ku saabsan labaatan sujuudood baa ku sugan waa qawl daciif ah culamada qaar mabay ictibaarinoo ijmaacii inuu waxyeelayaba kamay soo qaadin shaadnimada qowlkaasi shaadka yahay daraaddeed waa kaa ibnu xasmi leh culammadu waxay isku waafaqeen shan iyo toban sujuudood wax ka badan inaan qur'aanka u sugnayn aqwaashan haddaba oo shuuxu inoo qoray laba qowl baa ugu roon afar iyo toban sujuudood weeye casaa'imtu sujuudda shan iyo tobnaadna mu'akad ma aha laakiin waa mustaxab bacdi ka mid weliba waxay odhanayaan waa sujuudu shukri waxay u soo qaateen xadiiska sheegaaya waa tawbatu nebiyin yacnii nebi towbaddii weeye sujuudda saad waa tawbad nebi nebiguna shukran buu u sujuuday annaguna markaa shukran baan u sujuudayna saas aawadeed sujuudu shukri inay tahay bay culamada qaarkood qabaan kolay mawdicaas waa dibbuu ka hadlayaa oo fasal soo socda ayuu kaga hadlaya waxba yaynaan ka hordhicin inta kale cazaa'imtii sujuuday ka mid tahay culamada qaarkood mawdicaana waxay ku darayaan inay ka mid tahay cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu yihi mawdicaa sujuudda saad ku saabsani sujuudaha muta'akidkaa kama mid aha ha yeeshe waan arkay nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo sujuudaaya marka inay mashruuc tahay in la sujuudaa laga qaadanayaa marba hadduu nebigu sala allahu alayh wasalam sujuuday si kale waxaa looga soo wariyey ibnu cabaas inuu yidhi sujuudda saad waxaan ku gartay oo aan ka qaatay aayadda suuratu alancaam oo ilaahay nebiyada intuu soo sheegoo nebi daawuudna ka mid yahay nebiyadu soo sheegay ayuu ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam fa bihudaahu muqtadi yacnii hanuunkooda ku dayo marba haddii nebiga la amray sala allahu alayh wasalam inuu ku daydo nebiyada la yidhi ku dayde ee siddeed iyo tobanka ee aayaadka lagu soo sheegayna daawuud ka mid ahaa waxaa laga qaadanayaa daawuud mar hadduu sujuuday inuu isaguna sujuudo marka fa bihudaahu muqtadih baan ka qaatay iyo yacni nebigoo sujuudayaan arkay see loo kulminaya culamada qaarkood waxay dhahn waxaa loo kulminayaa majmuuca labada arrin buu ka wada qaata waa laba daliil oo isxoojiyey nebigoo sujuudaya inuu arkay waa arrin laga qaadanayo mashruucnimada sujuudda in daawuud sujuuday ilaahayna amray inuu ku daydo fa bihudaahu muqtadi waxa markaa iyaduna waa sabab labaadoo laga qaadanayo marka labada qowl waxaa ugu ron calaa kulli xaal qowlka shan iyo tobanka iyo qowlka afar iyo tobanka ama aqwaasha kale ee ka duwan iyadu waxay noqonaysaa daciifa midaan muctabar ahayn oo daciifo ah bay noqonaysa casaa'imtii inay ka mid tahay inayna ka mid ahayn iyo inay sujuudu shukri tahay iyo inay sujuudu tilaawo tahayna fasal soo socdoo dhow habeen dambe inaga beegan insha allah baynu kaga hadli doonnaa labada sujuudood ee ku soo aruuray suuratu alxaj xadiis baa sheegaya xadiiskaana culammada qaarkood nowcan maa way daciifiyeen laakiin laba dariiqoo kala duwan buu leeyahay saas aawadeed baa bacdi isku quweeyeen oo yidhaahdeen xadiiskaasi wuxuu noqonayaa xasanu lighayri faman lam yasjudhumaa falaa yaqra'humaa wa xasanu lighayri baa ahlucilmiga qaarkood ay markaa yidhaahdeen oo labada tariiq bay markaa isku xoojiyeen wa amaa maxalluha meesha ay sujuuddu dhacaysa miya fa sajdatu alacraafi fii aakhiriha sujuudda ku sugan sujuudu suuratu lacraaf ku sugani waxay ku sugan tahay aakhirkeeda markay dhammaato waalracdi caqiiba qowlihi tacaala bilguduwi waalaasaal suuratu racdi sujuudu tilaawaha ku suganna waxay ku sugan tahay hadalku allah yidhi dabadiisay ku sugan tahay bilguduwi walaasaal mawdicaasay ku sugan tahay caqiib iyo caqib saynu hore u soo sheegnay waxa fara badan caqib in la isticmaalo caqiib lafteeda oo ya'da la sugaana waa lugatun qaliila waa luga yar waase jirtaa wanaxli suuratu naxli sujuudda ku suganna waxay ku sugan tahay wayafcaluuna maa yu'maruun yacnii halkaasay ku sugan tahay wa fii subxaana suuradda subxaan sujuudda ku suganna waxay ku sugan tahay wayaiiduhum khushuuca wa yasiiduhum khushuuca mawdicaasay ku sugantaha la sujuudaya wa fii maryama suuratu maryam sujuudda ku suganna waxay ku sugan tahay kharuu sujadan wabukiya halkaasay ku sugan tahay waluulaa min sajdatay alxaji ta hore labada sujuudadee suuratulxaj ku sugan ta hore miya ina allaha yafcalu maa yashaa mawdiceedu waa halkaas waathaaniyati sujuudda labaadna wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun yacni halkaas weeye waalfurqaani suuratu furqaan sujuudda ku suganna waxa weeye mowdiceedu wazaadahum nufuura waannamli suuradda wannamli sujuudda ku suganna mowdiceedu waxa weeye rabu alcarshi alcadiim waa halkaas wa aliflaam miim tanziil sujuudda ku suganna waxa weeye mowdiceedu wahum laa yastakbiruun waa mawdicaas waxaamiim suuratu fusilat sujuudda ku suganna mawdiceedu waxaa weeye wahum laa yas'amuun waa halkaas waannajmi fii aakhirihaa suuratu wannajmi sujuudda ku suganna waa dhammaadkeeda marka la dhammeeyo baa la sujuudaya wa ida samaau nshaqat ida asamaa nshaqat sujuudda ku suganna laa yasjuduun waa mawdicaas wa iqra iqra' sujuudda ku suganna fii aakhirihaa waa dhammaadkeeda walaa khilaafa yuctadu bihi fii shayin min mawaadiciha ila alatii fii xaamiim wax khilaafa oo la tirsanayo la tixgelinayaa kuma sugna shay meelaha ka mid a wax khilaafoo muctabari kuma jiro mooyaane ta ku sugan fusilat xaamiim asajda mawdicaasaa khilaaf muctabari ku jira laakiin mawaadicda kale oo dhan khilaaf xataa hadduu galo waa khilaafaan muctabar ahayn oo wax ka soo qaad lahayn fa ina alculamaaa ikhtalafuu fiiha sujuuddaa fusilat ku sugan culammadu waa isku khilaafeen mowdiceeda fadahaba ashaaficiyu radia allaahu canhu wa asxaabuhu ilaa maa dakarnaah annaha caqiiba laa yas'amuun wuxuu ku tegey shaafici iyo asxaabtiisuba ay ku tageen kaynu sheegnay oo ah mowdiceedu inuu yahay laa yas'amuun mowdicaas in la sujuudayo wa hada madhabu saciid ibni musayibi wa muxamed ibni abi waa'ilin shaqiiq ibni salama wa sufyaan athawriyi wa abi xaniifata wa axmeda wa isxaaq ibnu rahawey waa sida markaa saciid ibnu musayib iyo maxamed ibnu siriin iyo shaqiiq ibnu salama oo taabiciinta ka mida ay ku tageen sufyaan athawri iyo abu xaniife iyo axmed iyo isxaaq oo a'immadii ka dembaysay ayna ay ku tageen shaqiiq ibnu salama hamsadii waa qoray tanwiintiina waa sugan qaacidaduna waxay ahayd laba magac oo ka dambe ka hore aabbe u yahay hadday ibnadu dhex dhacdo wax u dhexeeyaana ayna jirin sadar awalkiina ayna ibni dhicin inaan hamsada la dayn ee hamsadu dhacdo tanwiintana laga tuuro isimka hore laga dhigo hayra munawan midaan tanwiinsanayn quyuuddaa laakiin aynu sheegnay haddii la waayo oo cidda aabbe looga dhigayaa aynay ahayn aabbihii amaba uu yahay hooyadii amaba markaa wax kala dhex mareen sida sifa iyo wax la mid ah alimaam ashaykh alcallaama iyo wax la oo kale ayaa markaa mid laga horraysiiyey xaalka caynkaasa ibnida hamsada waa la daynaya rasmi ahaana waa la qoraya labadaa isim ee aabbaha iyo inanka isu ah ee ibnudu dhex taallo ka horena lama tanwiininayo waayo ibnudu waxay sifo ka tahay calamka hore calamka hore maadaamay sifo ka tahay wuxuu noqonayaa khayru munawan ayuu noqonaya marka waxaa laga yaabaa mashaayikhda taxqiijisay kitaabka kolle nuskhadan hayo daarulminhaaj way tanwiinsan tahay inay u qaateen salama inuu yahay aabbihii inaanu ahayn hooyadii tahay sidaas daraaddeed baa laga yaabaa inay u daayeen hamsada tanwiintana u sugeen ma helin kollay wax sheegaaya in salama uu ahaa ismu ummin tarjamadiisa mararaan eegayna waa si caadiyunbay u mareen marka addaahir waa inuu aabbihii yahay abiwaa'il waxa uu ahaa shaqiiq ibnu salama taabiciintii waaweynada kibaarta ahayd buu ka mid ahaa waa min almukhadramiin oo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam raggii mu'miniinta ahaa laakiin nebiga aan la kulmin ayuu ka mid ahaa wakhtigii nebiguu joogay isagoo muumina ha yeeshee looma qadarin inuu nebiga la kulmo saas aawadeed saxaabanimadii waa ka baaqday taabic buu ku soo dhacay cilmi badan baanu xambaaray aad buu u cilmi badnaa tarjamadiisa waxyaalaha cajaa'ibka lagu sheegay waxaa ka mid ah qur'aanka laba bilood buu ku bartay laba bilood ayuu qur'aanka ku bartay weliba markaa garoo barashada marka la sheegaayo waxay u isticmaali jireen xifdi ee in musxaf laga akhriyo taasi haalib uma ahayn wadahaba aakharuuna ilaa annaha caqiiba qowlihi tacaala in kuntum iyaahu tacbuduun bacdi kale culammada ka midii waxay ku tageen mawdica la sujuudayaa sujuudu tilaawaha fusilad ku sugan inay tahay aayadda allah uu yidhi aakhirkeeda in kuntum iyaahu tacbuduun halkaa in la sujuudaayo xakaahu bnu lmundiri can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu waalxasan albisriyi basri iyo bisri labadaba waa la yidhahdaa wa asxaabi cabdillaahi bni mascuudin wa ibraahiima annakhaciyi wa abi saalixin wa talxata bni musarif wa zubayd ibni alxaarisi wa maalik ibni anas waleys ibni sacdin waxaa sidaa ibnu mundir ka sheegay cumar bnu khadaab iyo xasan albasri xaggii saxaabada cumar bnu khadaab buu ka sheegay xaggii taabiciinta wuxuu ka sheegay xasanulbasri iyo asxaabtii cabdullahi bni mascuud ardaydii cabdullahi bni mascuud iyo ibraahim annakhaci iyo abi saalix assamaan iyo talxata bnu musarif iyo zubayd ibnu xaaris a'immada wuxuu ka sheegay maalik ibnu anas iyo leys ibnu sacdin a'immadii dambe intaasiba waxay yidhahdeen in kuntum iyaahu tacbuduun ayaa la sujuudayaa bay yidhahdeen wa huwa wajhun libacdi asxaabi shaaficiyi waa wejhi u sugnaaday asxaabta shaafici qaarkood xakaahu lbagawiyu fi tahdiib bagawi ayaa ku sheegay oo ku xikaayooday inuu wejhigaasi jiro kitaabkiisa taadiib la yidhaahdo taadiib waa kitaab fiqi ah oo baqawi allifay waana matbuuco waa la taabacay wa ama qowlu abilxasani caliy bni saciidin alcabdariyi min asxaabina hadalka uu yidhi abilxasan cali bni saciid alcabdari cabdari waxaa loo nisbanayaa bani cabdidaar oo waxaa lagu sameeyaa labadii magacee isu idaafaysnaa baa midba wax laga soo qaataa cabdudaar markay ahayd cabdari yani saasaa loo yidhi xuruftii qaar baa la tuura kii hore isagoo dhammaystiran baa la soo qaatay wakhtiyada qaarkoodna waa dhacdaa asmaada qaarkoodoo si ay isu idaafaysan in midba nus laga soo qaato sida cabdushamsi oo kale cabshami la yidhaahdo sida shaacirkuba yidhi wa tadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun kaan lam taraa qablii asiiran yamaaniya ninbaa qola ayaa qafaalatay isagoo la qafaashay oo la taxaabayo ayaa islaani ku qosasho markaasuu dabeedna gebiyey markaasuu gabaygi wuxuu ku soo daray wa tadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun habar cabshamiyadoo reer bani cabdishamsiya ay u qosashay buui kaan lam taraa qabli asiiran yamaaniya si ay igu qoslayso waxaad mooddaa yacni nin markaa la soo qafaashoo reer yamana inayna horaba u arag cabshamiyatun wa ama qowlu abilxasani caliy bni saciidin alcabdariyi min asxaabina fii kitaabihi alkifaayati fi ikhtilaafi alfuqahaa hadalka sheekhaasi yidhi miyaa kitaabkiisaa ku yidhi cindana ana sajdata annamli cinda qowlihi tacaala wayaclamu maa tukhfuuna wamaa tuclinuun agtayada haddaanu shaaficiye nahay waxay ku sugan tahay sujuudda suuratu namli sujuuddeedu hadalka allah yidhi agtiisa wayaclamu maa tukhfuuna wamaa tuclinuun qaala wuxuu yidhi abulxasan alcabdari wa haadaa madhabu aksari alfuqahaa kaasina waa sida fuqahada badankoodu ay qabeen oo ku tageen wa qaala maalikun hiya cinda qowlihi tacaala rabulcarshi alcadiim maalikna wuxuu yidhi buu yidhi cabdali baa odhanaya mawdica sujuuda namli waxa weeye rabulcarshi alcadiim weeye laakiin agsarku sida kalay mareen madhabkayguna qabaa hadalka uu caynkaa yidhi miya fa hada aladii naqalahu can madhabina kaa uu shiikhaasi ka soo naqliyo ka soo raray madhabkayaga shaaficiye ah wa madhabi akar alfuqahaa iyo fuqahada badankooda madhabkoodii uu ka soo raray huwa hayru macruufin walaa maqbuul mid la yaqaanoo madhabka yaga iyo madhabka culammada badankoodaba lagu yaqaan ma aha mid maqbuuloo la aqbalayana ma aha waa marduud bal haladun daahir waa halad markaa muuqda wa haadihi kutuba asxaabina musarixatun biannaha cinda qowlihi tacaala rabu alcarshi alcadiim tanna waa kutubtii asxaabtayada oo waxay caddaynaysaa oo tasriixinaysaa inay ku sugan tahay sujuuddu hadalka allah uu yidhi rabualcarshi alcadiim mawdica inay ku sugan tahay khulaasada hadalkiisu waa waadix sheikhuna waa caddeeyey khulaasada hadalkiisuna wuxuu u dhacayaa inuu cayimo mawaadicdana waa mawaadic la yska garanayo masaaxiifta laftooda qolyaha taabacay ayaa cayimay oo meelaha calaamadiyey mawdica khilaafku ku sugan yahay mawdica caynkaas ah waxay mareen sida marka waxaa weeye saxiixa ah ee culammada badankoodu ay ku tageen ayay markaa mareen saasayna ku calaamadiyeen mawaadicda kalena waxa uu sheikhu tilmaamay khilaaf muctabariba inayna ku sugnayn tacyinka la cayimaayo marka amaakintan la sujuudaya waa amaakin la yska garanayo faslun xukmu sujuudi tilaawati xukmu salaati naafilati fi ishtiraadi ahaarati can alxadasi wanajas sujuudu tilaawaha xukunkeedu waa salaadda sunnaha xukunkeeda oo salaadda sunnaha ayay la xukun tahay fi ishtiraadi tahaarati waxay kala xukun tahay tahaaro in loo shartina oo lagama maarmaan ay u tahay tahaaro oo marka sujuudu tilaawa la sujuudaayo waa inuu ruuxu yahay mid tahaaro qaba oo xadaskii akbarka iyo asqarka mid walba ka daahira nijaasana ka daahira fi ishtiraadi tahaarati can alxadasi waannajas waxay kala xukun tahay tahaara qab shardinta loo shardinaayo uu ruuxu ka tahaaro qabo canilxadasi tahaaro la'aan ama xadasul akbar ha noqdo ama xadasul asqar ha noqdee labadaba inuu ka daahir yahay gabadha aynay xaydna ahayn nin iyo gabadh markaa mid walba ay janaabo ka madhan yihiin wayse jabna ay ka madhan yihiin ay wayse qabaan iyo wannajasi nijaas inay ka daahir yihiin shardinta loo shardinaayo waxay sujuudu tilaawuhu kala mid tahay salaadda sunnaha oo salaadda sunnaha intaaba waa loo shardiyaa sujuudu tilaawihina waa loo shardinaya wa fi istiqbaali alqiblati wa satri alcawra waxaa kaloo ay kala xukun tahay sujuudu tilaawuhu salaadda sunnaha ah shardinta la shardinayo in qiblada la qaabilo oo xagga qiblada loo jeesto oo loo sujuudo iyo wa satri alcawrati iyo in cawrada la asturo shardinta la shardinaayana waa kala mid fa yaxrumu waxaa ka xaaraan noqonaysa calaa man calaa badanihi aw hawbihi najaasatun ghayru macfuwin canha waxaa ka xaaraan noqonaya ciddii ay ku sugan tahay jidhkiisa ama maradiisa nijaasa ay ku sugan tahay nijaasadaasoo ah ruux aan laga cafin hadday maradiisa ama markaa jidhkiisa ku sugan tahay nijaasadaasi xaaraan waxaa ka ah sujuudu tilaawa inuu sujuudo waxaa dhici karta najaasaadka qaarkood inay dee macfuuwin canha yihiin sida waxa weeye markaa dhiiggii yaraa ee damul burquus oo kale iyo waxa la midka waxyaalaha noocaas oo kale ah wa cala almuxdisi wuxuu kaloo ka xaaraan yahay sujuudu tilaawo inuu la yimaado kii muxdiska ahaa ee aan tahaaro qabin ilaa idaa tayammama inuu gegebaysto mooyaane ama boodhaysto fii mawdicin yajuusu fiihi tayammum meel gegabadu u bannaan tahay inuu gegebaysto mooyaane si kale kuma sujuudi karo sujuudu tilaawa wa yaxrumu ilaa hayri alqibla xaaraan waa noqonayaa sujuudu tilaawo in loo sujuudo qiblada meelaan ahayn ilaa fi marka socdaalka ama safarka lagu sugan yahay mooyaane xaysu tajuusu naafilatu ilaa hayri alqibla meeshaasoo ay u bannaan tahay safarka sunnuhu u bannaan yahay inuu u tukadaa qiblada xag aan ahayn inuu u tukadaa ay u bannaan tahay wa haadaa kulluhu muttafaqun calayh markaa safarku baa laga reebayaa safarkaana salaadda sunnaha ah ilaa hayri alqibla ayaa loo tukan karaayay marka safarka la yahay oo socdaalka la yahay oo socodkii lagu jiro waana tii axaadiistu ku soo aroortay marka mawdicaasoo kale waa laga reebayaa laakiin haddii kale qiblada xagga aan ahayn sujuudu tilaawa uma sujuudi karo wa haadaa kulluhu muttafaqun calayh xukunkaa dhammaantii ashyaada aynu sheegnay dhammaan waa la ysku waafaqsan yahe wax khilaafi kuma jiro alimaamu nawowi raximahu llahu wuxuu tilmaamay sujuudu tilaawaha waxa loo shardinaayo ayuu tilmaamay waxaanu sheegay salaaddii sunnahayd inay la mid tahay ay kala mid tahay wax kasta oo salaadda sunnaha loo shardinaayey xagga tahaarada xagga markaa cawrada asturkeeda xagga qiblada qaabilitaanka la qaabilayo dahaarada labada xadasba in laga daahir noqdo iyo najaaso in laga daahir noqdo marka ciddii ay ku sugan tahay najaaso maradiisa ama jidhkiisa ay ku sugan tahay oo sidaas iyadaa og oo ka warqaba najaasadaasina qadar la cafinayo aan ahayn sujuudu tilaawa inuu sujuudaa uma bannaana sidaana ugu bannaanayn salaad sunna aynu tukadaa kii muxdiska ahaa ee xadaska ku sugnaa ama xadiisul akbar ha noqdo ama xadiisul asqar ha noqdee isagana sujuudu tilaawa uma bannaana allahuma ilaa inuu geggebaysto wakhtiga gagabadu u bannaan tahay mooyaane hadduu yahay ruux macduur ah oo biyo waayey oo gagabadu marka ay u bannaanayd siduu salaadaba gagabada ugu bannaysanayey ayuu gagabada markaa sujuudu tilaawahana ugu bannaysanaya hadduu yahay ruux biyaha aan cudurdaar u isticmaali karin oo biyihii waaba hayaa laakiin xanuun daraaddii baan u isticmaali karin markaana gegabadu waa u bannaanay tayamum inuu sameeyo oo ciidda ku gegabaysto markaa intuu gegabaysto ayuu sujuudu tilaawihii samaynayaa la imanaya xaggaan qiblada ahaynna sujuudu tilaawa ulama jeesan karo waxaa laga soo reebayaa uu safarkii markuu yahay oo salaadda sunnaha uu tukan karaayey yacnii xaysu tawajahad daabadda uu saaran yahay geestay ula jeesataba uu ugu tukanaayey xaalkaasoo kale sujuudu tilaawahana geestu u socdaba sujuudu tilaawihii waa u sujuudi karaa isagoo rakuubkiisii saaran ayuu sujuudi karaa hadduu qiblada qaabili karo waa qaabilaya haddaanu qaabili karinna geestay ku beegantaho sujuudu tilaawo u sujuuday shiikhu wuxuu tilmaamay axkaamaha dhammaantood inay tahay itifaaq oo culammadu isla ogoliyey laakiin nawcan maa axkaamaha qaarkood oo ka mid ah masaa'ishan ee jamaahiirta culammada ayaa qaba Eh, laakiin itifaaq culammadu isku wada waafaqsan tahay maaha oo masaladu itifaaq ma aha eh, masaa'isha la ysku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah ee khilaaf galay in la shartinaayo dahaarada oo xadadka ka daahirka yahay oo cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu wa ardaah isagaan wayse qabin buu sujuudu tilaawaha sujuudi jiray bukhaarina saxiixiisuu ku soo arooriyey marka cabdullaahi ibnu cumar waa ka sugan tahay inuu sujuuday sujuudu tilaawa calaa hayri wuduu isagaan wayse ku sugnay qowlna waa laga soo wariyey odhanaaya isagoo daahira mooyaane sujuudu tilaawo lama imanaayo oo ma sujuudayo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu doonayaa labada inuu jamciyo oo isu keeno ayuu doonayaa uu yidhahdo mid baxaal baa lagu xambaaraya baxaal ayaa lagu xambaaraya uu saas yeelaa yidhahda culamo mutaakhiriinta ka mid oo sidaa aad doortay ibnu cumarna waa jiraan bukhaari sariiciisa laftiisu wuxuu u eg yahay inuu sida cabdullaahi ibnu cumar yacni u ikhtiyaarayo inuu madhabka bukhaarisaa yahay waayo culammadu waxay yidhahdaan fiqhu albukhaari fii taraajimi waxaa kaloo lagu gartaa tarjamada marka laga yimaado haddii tarjamadii aynay caddayn aanu xukun caddayn aasaarta uu soo aroorinayo tarjamada dabadeed baa laga garanayaa bay yidhaahdeen culammadu ikhtiyaarka bukhaari marka tarjamadii waadix kuma aha xukunku laakiin asarka uu hormariyey waa asarkaa cabdullaahi bnu cumar inuu ku sujuudi jiray calaa hayri wuduu kaasuu markaa u hormariyey nusakha markaa bukhaari nuskho ka mid mida ah, oo nuskhada asiili isagu wuxuu u soo naqliyey calaa wuduu laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu tilmaamayaa nusakha kale oo dhammi dhammaan waxay u soo naqliyeen calaa hayri wuduu saasay u soo naqliyeen waana sida waxa weeye masaadir badanna uga sii naqlisay marka cid kaleoo soo warisay asarkana calaa hayri wuduugaasay ku soo naqliyeen culammada qaarkoodoo sidaa ibnu cumar doortayna waa jiraan saynu tilmaannay culamada mucaasiriintaee sidaa doortayna waxaa ka mid ah asheekh ibnu baaz ayaa markaa ka mid ah iyo saalix fawsaan wa khayruhumaa oo waxay markaa weliba deliishanayaan xadiiskii sheegaaya nebigu sala allahu aleyh wasalam suuratu najmi inuu akhriyey cahdigii maka iyadoo markaa gaalo iyo muslimiinba la joogo dabeedna markuu dhammeeyey dhammaan in la wada sujuuday ciddii meesha ku sugnayd xataa gaaladii inay sujuud la dhacday oo dhammaan la wada sujuuday nin gaaladii waaweynaa ka mid a ah ayaa isagu sujuuddii ma sujuudin laakiin ciid buu soo qaatay ciiddii buu dabeedna markaa sidaa wejigiisa u saaray isagoo sujuuddii tilmaamaya isagoo sujuuddii tilmaamaya waxay leeyihiin markaa culammada markaa deliishanaysa xadiiskaas muslimiinta joogtay iskabadda gaaladee dee inay dhammaan wada weyse qabeen dee waa baciid ta kale xukumu odhanaayo nebigu sala allahu alayh wasalam idinkaan weyse qabin ha sujuudina dee lama hayo qaacidaduna waxay tahay taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu nebigu ka dibdhigaa oo u caddayn waayaa isaga markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam nisbadiisa waxay u tahay midaan markaa bannaanayn marka wuxuu xaaladdaa sheegi waayo dadku u baahan yihiin waxaa laga soo qaadaa shay aan waajib ahayn ayaa laga soo qaadaa ilaa hadday waajib ahaan lahayd ama sharti ahaan lahayd nebigu sala allahu aleyh wasalam waa bayaamin lahaa taabiciinta qaarkood waxaa laga soo raray inay gees walba markaa u sujuudi jireen qiblada ha ugu beeganto ama yaynay ugu beegnaan yacni saas yadaabaa laga soo naqliyey laakiin calaa kulli xaal khuruuja min alkhilaaf iyadoo khilaafka laga baxaayo waxaa habboon in waxa weeye qiblada geesaan ahayn inaan loo sujuudin sujuudu tilaawa dahaarana in markaa lagu sujuudo sidaasaa khuruujan min alkhilaafi oo habboon laakiin qowlka shardinta dahaaro la shartinayaa inaanu qawi ahayn waa muuqataa ama qiyaaska salaadda sunnaha looga qiyaasanayo oo laleeyahay waa salaad yar oo noqonaya qiyaaskaasi mid waxa weeye ansax noqonayo waayo dee salaad hadduu markaa noqon lahaa salaaddii waxyaalo badan ay u baahan tahay oo ayayna markaa sujuudu tilaawa u baahnayn laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab dee qiraa'ana ma leh hadday salaad noqon lahaydna qiraa'a yeelan lahayd qiraa'o ayay yeelan lahayd juz salaad ka mida inay tahay waa jirtaa laakiin salaad ma aha oo salaaddii dee ragcad baa ugu yar ragcad ayaa ugu yar juz salaad ka midana in markaa loo shardiyo salaad wixii loo shardinayey waxay u baahan tahay yacni markaa daliil bay u baahan tahay daliil ayay u baahan tahay calaa kulli xaal sida uu sheikhu inoo sheegay waa sida jamaahirta culammadu ay qabto laakiin saasaa khilaaf ugu jiraa suwarka qaarkood halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk